in oo macnaha waxaa weeyaan eh, xeelado dhexda laga cunayo iyo wamamarahu inuu mara maxaad ugu xarimi waysa cala alardi bimacsiyatihi bisababi macsiyatihi maadaama ilaahay uu ku caasiyey intaasoo dhan maxaad ugu wada xaaraam waay oo waxaramta aada ugu xarimtay cala alaakhari ninka kale nikaaxahu aada ugu xarimtay iyo wa baycahu beyciisa aada u xarimtay bimacsiyatihi bisababi macsiyatihi macsiyadihi sababteeda oo aad u tiriyey naag cidda ku jirto nikaaxii ku dhacay wax kama jiro oo maxaad u dhihi waysay nikaaxaas waa jiraa ha la sugo ilaa ciddadii ka baxda naagta haloo taga maxaad u dhihi wayso qiila waxaa loo leeyahay jawaabteedii haadaa umira ninkan waxaa la amray biamrin a la amray fii mubaaxin shay mubaax ayaa lagu amray xalaalin lahu oo xalaal u ahaay fa axlaltu lahu waxaan u xalilay maa xalla lahu waxay u xalaal ahay ninkaan damboo maradii jilbaha ku xirtay cowradiisa asturtay oo cawradii bannaystay ninkaan waxau leeyahay shaygaan markii hore xalaal buu u ahay maradaan ayide marka waxaan idhi maradaadii xalaal bay kuu ahayd sidii ayna xalaal kuu tahay waxaad ilaahay ku caasisay cawradaan aad bannaan dhigatay keli ah marka waxaan u xalilay shaygii xalaalku ahay waan u xalilay buu yidhi waxaramtu calayhi waxaan ka xarimay maa xurima calayhi wixii laga xarimo cawradii banayskeedii ah wamaa xurima calayhi wixii laga xarimay oo cawrada banayskeedii ah gayru maa uxilla lahu kii loo xalilay oo maradii ah labay kala yihin marka maxay u dhacday buu leeyahay shaygii loo xalilay maxaan ugu xarimaa shaygii looga xarimay awgiis maxaan ugu xarimaya wamaa xurima calayhi wii laga wamaa xurima calayhi wixii laga xarimay oo cawradii inuu bannaysta ah gayru maa uxilla lahu wixii loo xalilay waxaan ahayn waa oo maradii ah wa macsiyatuhu ninkaas caasintiisa fi shayi lmubaaxi lahu shayga u bannaan uu ilaahay ku caasiyey uu maradii cawrada ku astura waaye laa tuxarimuhu calayhi ka xaraami maysa maradaas bikulli xaali shayguu ilaahay u xalilay ou ilaahay ku caasiyey waayo maradaan ilaahay baa kuu in cawrada ku asturatay maradii ayid aheed baad ilaahay ku caasisay oo cawradii waad ku astura waayse shaygii mubaaxa kuu ahaay markaa kaaga ma xaaraam noqonayo macsida lagu dhex sameey awgeed oo cawrada lagu astiran waayo walaakin tuxarimu calayhi waxay xaaraamka noqonaysaa an yafcala fii fii dalika thawbi inuu sameeyo almacsiya inuu macsiyo ku sameeyo ousan cawradii ku asturin taasaa xaaraam ka ah buu leeyahy fain qiila haddii la yidhaahda famaa milu haadaa midkaan maxaa la mid eh kan waaba fahmay oo hadda waad sheegtee laakiin shareecada wax u dhigmo iyadoo kale ma jirtaa qiila lahu waxaa loo leeyahay arajulu lahu arajulu ninkii baa ka mid eh lahu zawjatu ou leeyahay xaas iyo wljaariyatu adoon waqad nuhiya waxaa laga reebay an yata'ahumaa inuu jimaaco xaa'idatayni ayagoo xayd qabaan iyo wasaa'imatayni ama ayagoo sooman inay u taga xaaskiisiioo sooman oo bil ramadaan sooman xaaraamay ka tahay ama ayadoo xayd qabto inuu u taga xaaraamay ka tahay walow facala hadduu sameeyane lam yaxila dalika alwau wadigaas asiga ma xalaal ahaa oo xaaraam weeyaan lahu fii xaalihi tilka walow facala hadduu sameey waigaas lam yaxila dalika alwau wadigaas kaasi ma xalaal ahaa lahu lidalika shaksi fii xaalihi tilka xaaladaas ayida ah oo naagta xaylka qabto xaydka ay qabto ama ay sooman tahay xaaladaas ayadee wadciga uma xalaal ah walam tuxaram waaxidat minhumaa mid ayada labadoodii kamid e lagama xarimaayo calayhi cala الshaqsi fii xaalin lagama xarimaayo gayri tilka alxaali xaaladaas aan ahayn idaa kaana asluhumaa asalkooda waxay ahayd mubaaxan xalaalan hadda hadalkaasi waa hadal cad weyaan waxaa la yidhi haddaad mihaal ka fahamtid ninkaan naagtiisa xayd buu ugu tegay waxaan leenaha maadaama xayd ay qabto wadigii asiga ahay waa xaraam nahyi weeyaan oo dembi baad ku gashay laakiin ma waxaa la leeyahay maadaama naagtaadi waktigii xaydka ay qabtay aad nikaaxsa aad u tagtay waxay xaaraam kaa noqotay markay daahir noqotana xataa xalaal may kaa noqotay maa la leeyahay maya marka waxaa laleeyahay waxay xaaraam kaa ahayd waktigay xeydka qabtay u taagitaankeeda maadaama sidaas ay tahayna xaaraam ay kaa tahay laakiin daahir hadday noqoto inaad u tagtaa kuu bannaan tii horena dembi waayo macsiyo ilaahay baad ugu tooba keenaysaa marka waa shaygio nahyi lagu sameey asalkiisana ou macnaha eh, nahyigii uusan shayga daatiisa xarimaynin yaa lagu miaalinaya waa shay aada u waadix u ah. ayib waxaa lamida ah buu yidhi wa aslu maali rajuli rajulka maalkiisa asalkiisa ama aan kugu celiya tii horo walow facala waطii hadduu sameeyo lam yaxila ma xalaal noqdo dalika alwaطu tegitaankaas dumarkii loo tegay uma xalaal noqdo lahu lizawji fii xaalihi xaaladaas aan isku sugan yahay ama soomka ama xeydkaa fii xaalihi tilka xaaladaas ayida e uma xalaal noqdo walam tuxaram laakiin laga xarimi maayo waaxidatun mid oo minhumaa min azawjati waljaariya laga xarimi maayo calayhi cala shaksi fii xaalin lagama xarimaayo xaaladoo gayri tilka alxaali xaaladaas ayida aan ahayn oo markay daahir noqdaan lama dhahaayo maadaama xayd aad ku jimaacday markii daa'ir noqotay xaaraamkaa noqotay lama dhahaayo idaa kaana asluhumaa asalkeeda haddii uu yahay idaa kaana asluhumaa wuxuu ahaaday dhe asalkoodii mubaaxan waa u banaanay ninkaan inuu jimaaco asal ahaan waa u banaanay xalaalan bay u ahayd laakiin xaaladaa soo dirisay unbaa lagu ekayna inta kalena sideedii bay u noqonaysaa maradiina waa lamid buu leeyahay wa aslu maali rajuli rajulka maalkiisa asalkiisa muxaramun calaa gayrihi maal nin uu leeyahay nin kale waa ka xaaraam ilaa bimaa ubiixa bihi maalkaas ilaa bimaa ubiixa wixii la banay mooye bihi bimaali rajuli oo mimaa yaxilu wixii xalaalku noqonahay oo loo banay oo beeci hibadii iyo wixii lamid awa wa furuuju nisaa'i naagaha farjiyaalkeeda muxaramaatun weeyaan ilaa bimaa ubiixat naagihii wixii loo banneeyey bihi maagaas oo min annikaaxi walmilki mooye naag in loo tago waa xaaraam furuujteeda oo dhan ilaa bimaa ubiixat bihi farjigaas waxa lagu banneey mooye oo ah nikaax iyo milkulyamiin ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanhum taawa marka faidaa caqada qofkii hadduu rido caqdiga dhaco cuqdata nikaaxi nikaaxi cuqdadiisoo naagtii la nikaaxsado aw ilbayci beyci ou dhaco manhiyan canhaa ay can tilka suwar iyadoo la yska reebay shay macnaha nikaax manhi ah dhacay ama beyc manhi ah calaa muxaramin buu ku dhacay laa muxaramkaas laa yaxilu xalaalin maayo ilaa bimaa uxilla bihi wixii lagu xalaalay mooye ayb fa caqada ninkii hadduu caqdiyo ou rido cuqdata nikaaxi nikaaxi cuqdadiisa way nikaax haddii u dhaco aw ilbayci manhiyan canhu aw manciyan canhumaa in la yidhaahdaa fiican labadoodii ayagoo la yska reebay calaa muxaramin uu ku dhacay muxaramkoo laa yaxilu aan xalaal ahayn calaa muxaramin uu ku dhacay laa yaxilu xalaal noqon maayo ilaa bimaa uxilla bihi wixii lagu xalaalay mooye calaa muxaram inuu ku dhacay laa yaxilu xalaal noqon maayo ilaa bimaa uxilla bihi lam yaxila almuxaramu shaygii muxaramka ahaa ma xalaal noqonaya bimuxaramin xalaalku noqon maayo mihaal ahaanteedi waxaa weeyaan waxaa dhacay nikaax oo manhi ah ka soo qaada naag ciddadii ku jirto oo kale naag cidda ku jirta yaa la nikaaxsaday naag cidda ku jirta in la nikaaxsada manhi bay ahayd ayadoo saas ah nikaaxi dhacay marka nikaaxaas wuxuu ku dhacay calaa muxaramin shay muxaram oo waa naag cidda ku jirto marka laa yaxillu xalaal noqon maayo nikaaxaas asiga ah ilaa bimaa uxilla bihi wixii lagu xalilay in la hela mooye oo nikaaxaas in la buriyo oo qofkaas la sugo ilaa ciddadii ay ka baxdo horay ugu xalaal noqon jiray in uu hela mooye sidaan asiga caqdigan ku dhacay shay xaraam ee xalaalku noqon maayo marka jumladan taakiid weeyaan lam yaxila almuxaramu shay muxaram ah ay xalaal ma noqonayo bimuxaramin muxaram kale xalaalku ma noqonayo haddii la cagsiyaa ka fiicnaan lahay wa kaana wuxuu ahaanayaa calaa asli taxriimi sow awal xaaraam u ahay buu ku baaqi noqonayaa xataa yu'taa intii lagala yimaado bilwajhi aladii axalahu allahu bih ilaahay wejkuu ku bannay intii lagala yimaado si kale xalaalkuma noqonayo fii kitaabihi ou ku bannay aw calaa lisaanihi rasuulihi ou ku bannay aw ijmaaci lmuslimiina ou ku bannay aw maa huwa fii mili macnaahu ama midkaasi wixii lahal ah wuxuu leeyahay nikaaxaas hadduu dhaco asoo manhi oho layska reebay nikaaxaas oo daahirkiisa nikaax u eg oo wax xalili maayo ee shaygii maniga ah yabqaa manhiyan canhu asagoo manhi buu ku baaqi noqonayaa ilaa nikaaxi laga saxo oo wejigii ilaahay ugu talagalay kitaabkiisa uu ku sheegay ama calaa lisaani nebiga uu ku sheegay ijmaaci lmuslimiin haddii laga helay ulajeedada musanif wuxuu u jeedaa shaygii horo hadduu ku laabtay shaygii manhiga ah haddii la sameeyo oo kuwii aan kuu soo dhex dhexgeli aanan ahayn macnaheedu waxay noqonaysaa nikaaxaas meel ka soo qaad male waxaa loola laabanayaa aslu taxriimihi ilaa laga helo suuradii ilaahay iyo rasuulkiisa ay ku banneeyeen muslimiintana ay ku ijmaaceen intii laga helo si kan laguma socodsiin karo qaala musanifku wuxuu uri waqad mahaltu waan miaaliyey qabla haada qabla haada annahyi nahyigan mase qabla haadaa midkaan kahor hor waxaan miaaliyey annahya baan miaaliyey alladii nahyigoo uriida bihi loola jeeda gayru taxriimi nahyigeen xaaraam keenayni waa kuwii hadda aan soo sheegin caawo dhan bidalaa'ili baan ku soo sheegay daliilyaalkeeda faktafaytu waxaan ku kaaftoomay min tardiidihi midkaas inaan soo celiyaan ka kaaftoomay buuri waan ku ishaaray وأsأل الlaha الcصمة والتوفيq ilaahay baan weydiisanaa inuu i ilaaliyo inuu waafajiyo alcصمة bmacnaha an yacsimanii min الخaطأ ilaahay inuu khaطأ iga ilaaliyo iyo wالتwفiqa sida wanaagsan inuu iwaafajiyo buuri وبالlahi taعالى التوفيq وصلى الله وسلم على نبينا bab العلم qال الإmام الشhاaفعي faqاla lii qائل ma العلم وma يجب عlى الناس في العلم faqultu lahu alcilmu cilmaani cilmu caamatin laa yasacu baaligan gayra maqluubin calaa caqlihi jahlu musanifka meeshan wuxuu nooga hadlayaa waxaa la yidhaahda cilmi ulajeedada cilmiga u hadlaana ma aha cilmiga fadaaishiisa kusoo artay oo ku soo aroortay iyo anwaacda iyo aqsaamtiisa uu leeyahay inuu ka hadla musanifka ma ah laakiin ulajeedada cilmiga oo ula jeedaa waxay tahay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu kallifay ama waxyaalaha u na amray ah ama waxau naga reebay ama waxau noo noo sunnay inaan samayno ama waxa noo mubaaxa ah ogaashada shaygaas la ogaada cilmi weeyaan cilmigan buu ku kooban yahay annaga marka cilmigeen loo fiiriyo marka cilmigaas asiga ah dadoo dhan ma laga wada rabaa wax allaale wixii ngnagula kallifay ama caam ah ha ahaada guud ahaan ama ahaada khaas ahaan oo shayga tafaasiil ha ahaadee gibigeed maa nagala raba mase cilmiga waxa weeyaan cilmi guud oo macluum min addiini bidaruura oo dad kasta ay og yihiin nin loo cudra aanan jirin iyo cilmi gaar ah oo dad gaar e laga rabo oo hadday bartaan inta kale ay ka dhacayso miyaa jiro arrintaas buu niqaashi raba yacni dadkii oo dhan inay isku wada cilmi ahaadaan oo wax allaale wixii nagula farad yeelay ama nagala reebay aan ogaano in isku mid ahaadaan oo ayna kala jirin cil caamo iyo iyo iyo culamo ayna kala jirin iyo in ay jirto shay ay nin kastaba inuu ogaado waajib ay ku tahay ilaa xaddin markaa tafaasiishana ay gaar dad u tahay oo culamo gaar ay ogaan karaan dadka kalena loo cudraya inayna ogaanin miyaa jirto saasaa laga hadlay marka qaala shaaficiy wuxuu ri faqaala lii qaa'ilun wuxuu u yiri nin qaa'il ah waxaad dareemaysaa ninkaa tilmiidkaa ah oo imaamu shaafici weydiinay ama ha noqda nin mukhaasim ahoo masaa'il kula dooday ama ha noqda nin mustafiid oo taalib lilcilmi ha noqda labada waxaad dareemaysaa nin calaa mustawa min alcilmi inuu yahay marka waxaa weyaa ninkaas baa yaa garan karo masaa-isha sida looga faa'iidaysa dadka culamada liannahu haddii su-aasha ay xumaato jawaabta laga bixinana way xumaanaysaa marka sidaa daraaddeed waxaad arkaysaa oo caadi u ah ama ha noqoto cilmiga fiqhiga ama cilmu اljarxi wاtacdiil ama cilmu wax kastaba waxaad arkaysaa badanaa waxa weeyaan culammadii hore waxay u badnaayeen suaalaad aalaad iyo ijaabaad iyo ijaabaad oo ulajeedadana ay tahay ninka wax weydiinaya nin calaa mustawa min alcilmi ka soo gaaray inuu yahay marka hadda imaamu shaafici ninkaasu u niqaashaya fiir yani masaa'il daqiiqa ah oo ku tusinaysa calaa mustawaahu min alcilm marka faqaala lii qaa'il wuxuu ri malcilmu cilmi muxuu yahay wamaa yajibu cala annaasi dadka maxaa ku waajibay fi lcilmi inay ogaadaan cilmiga haddii loo fiiriyo dadka maxaa ku waajibaya inay cilmigoo dhan bartaan miya ma inay qaar bartaan miya mase waa iska xuriyad oo ninkii raban waa baran karaa ninkii raban waa iska dhaafi karaa marka wamaa yajibu cala annaasi fi lcilmi faqultu lahu waxaanu iri buu le imaamu shaafici alcilmu cilmaani cilmiga waa laba cilmi cilmu caamatin cilmiga dadka dhan ay ogyihiin caama bimacnaa jamiicu naasa lagala jeeda cilmu caamatin cilmi oo dadka oo dhan ay ogyihiin laa yasacu baaliga nin baaliga uusan u waasac ahayn baaligo gayra maqluubin caqligiisa aan laga qaalib ahayn gayra maqluubin aan laga qaalib ahin calaa caqlihi jahluhu ousan waasac u ahayn laa yasacu jahluhu yani in laga jaahil ahaada ay bannaanayn baaliqan aysan u bannaanayn nin baaliqa baaliqo gayra maqluubin calaa caqlihi caqligiisa aan laga qaalib ahaynoon waalnayn nin baaliqa oo macnaha haddii baaliq lagu yihahdo takliif iyo caqli baa laga helay marka mukalafaa laga helay haddii baaliq yahay gayru maqluubin calaa caqli ou yahay waa mida annaga aan ku maqaawna fiqigeyna inuu mukalaf yahay bimacnaa wujida fiihi alcaqlu wa wujida fiihi albuluuq marka nin kastoo baaliqa oo caaqil ah cilmi aas inuusan jaahil ka ahaada ay bannaaneen waa qayb waa buuri qaala tilmiidkii wuxuu ihi wa milu maada maxaa ka mid ah wa milu maada istifhaam weeyaan oo maxaa arrintaas maxaa kaloo ah yani maxaa iyadoo kale ah maxaa u miithaal ah qultu waxaan u idhi milu salawaati alkhamsi salawaadka shanta iyo wa ana lilaahi ilaahi inuu leeyahay cala annaasi dadka dhammaantiid sawma shahri ramadaana inuu ku leeyahay ina bil in la sooma ay waajibu ku leeyahay iyo wa xaja albeyti wa ana lilaahi cala annaasi xaja albeyti beytkii inay xajaan inuu kuleeyahay ida istataacuuhu hadday kari karaan oy xajkaas awooddiisa leeyihiin iyo wa zakaatan ilaahi inuu kuleeyahay zaka fii amwaalihim inuu kuleeyahay cilmiga lagu ogaanayo dadkao dhan waa cilmu caama waa nin loogu cudraa malaha waana sida musanifka uu sheego mujtamac muslima nin ku dhex dhashay oon ogeen shan salaadood inay waajib tahay aan ogeyn inuu soom ramadaan waajib nagu yahay ilaahay xaj uu nagu leeyahay zaka uu nagu leeyahay nin jaahilkaa ah malah waa cilmu lcaama tafaasiisha zakada see loo gudaa intee ka waajibay taas waa qayb kale laakiin waxa weeyaan furuudda waaweyn maa huwa macluumu min addiini bidaruura dad oo dhan way ogyihiin kaas laa yucdaru axadu bijahlih marka guud ahaan weeyaan waxaa ka mid eh waanahu ana allaha ilaahay xarama calayhim الzina ilaahay zinada inuu ku xarimay inay ay og yihiin iyo wاlqatla qof mumin in la dila inay xaaraam tahay iyo wsariqata tuugnimadii iyo wاlkhamra wa shurba alkhamri khamrada in la cabiyo oo la cabo inay xaaraam tahay waa la wada ogyahay waxay ka mid tahay qof waxaan loogu cudrayni inuu jaahil ka ahaado zina ma banaan tahay khamra ma la cabi karaa ninka murmaya maanta ma laha laakiin waxaa dhici karta ninka asigoo og inuu mukhaalafo sameeyo ou ilaahay subxaanahu wa kula xisaabtamo laakiin nin muslim oo caaqil oo baaliq ah oo maanta ka shakinaya shaygaas inuu xaaraam yahay ma jiro iyo wamaa kaana wixii ah fii mil fii macnaa haada midkaan iyo wixii la macnoa haddii qayb lagaaga sheegay wixii kale ugu daliisha oo waxaa ka mida ah in ay waajib tahay alimaanu biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir inaan wada ognahay gebigan arkaanu liimaan oo dhan waxa weeyaan sidii arkaanu salaad haddii arkaanu islaam loo gartay in ilaahay uu jiro rasuul ou soo diray ambiyo badan ay jiraan malaa'ig ay jirto oo kownkan ilaahay ugu talagalay inay maamulaan in ay qiyaamo jirto in cadaab iyo naar inay jirto waxyaalahaas waxay ka tahay waxa la og yahay oo aan cid loogu cudray inuu jaahilka iyo wamaa kaana fii macnaa haadaa iyo midkaan wixii la macnaa oo mimaa kullifa wixii lagu kalifay alcibaadu addoomanka lagu kalifay an yacqiluuhu inay gartaan mimaa kullifa alcibaada an yacqiluuhu xataa waa banaan tahay saas in la yidhah oo markaa naaibulfaacilka an yacqiluuhu ou noqdo jumladaas oo mimaa kullifa alcibaadu addoomanka waxa lagu kalifay ah an yacqiluuhu inay gartaan oo wayacmaluuhu ay sameeyaan salaadii lagu waajibi duko zakadii lagu waajib iska bix saas waay wayucuuhu ay siyaano min anfusihim nafyaalkooda iyo wa amwaalihim naftooda iyo maalkoodaba inay ku bixiyaan arrintaas ay u gudan lahayn oo waxaa weeyaan cibaadadii gudashadeeda maal iyo nafay u baahan tahay jihaad naftigu u baahan yahay cibaadadii kale samaynteeda maal bay u baahan tahay marka wa an yucطuuhu inay siiyaan min anfusihim wa amwaalihim wa an yakufuu inay ka reebtoomaan an yakufuu inay ka reebtoomaan canhu ay can maa xurima aw canhu can dalika aw canhu can maa taqadama maa xarama calayhim ilaahay wuxuu ka xarimay oo minhu mimaa taqadama damaa'irta gaankay ka badata inuu iska yidhaahdo an yakufuu inay ka reebtoomaan maa xarama calayhim ilaahay wuxuu ka xarimay oo minhu mima taqadama ilaahay wuxuu ka xarimo zinadii iyo sariqadii iyo wixii lahal ah waay kaasna inay ka reebtoomaanaa waajibku ah kii ka horeeyana inay sameeyaan oo salaadii iyo zakadii iyo wixii lahal ah inay sameeyaana waajibku ah labadiiba saasay u kala tahay marka musanifku wuxuu leeyahy wa haadaa sinfu sinfigaan asigae kulluhu dhammaantiis oo min alcilmi ka midi mawjuudun waa mid joogo nasan uu ku joogaa caddayn fii kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa lagu cadday nasan ay mansuusan xaal uu yahay la cadday fii kitaab illaahi wa mawjuudan wayakuunu waxau ahaanayaa mawjuudan mid jooga caaman dhammaan cinda ahli lislaami mawjuudun in laskii hore lagu cadfaa fiicneed laakiin waxau leeyahay nuskadii asalkeedoo rabiicaha waa mawjuudan qabto marka caamilaad uqadaraysa adiga oo nasbinayo marka wa mawjuudan wayakuunu dalika alcilmu wuxuu ahaanayaa mawjuudan ama sida shaarixa uu qadaro oo watajidu waxaad helaysaa cilmigaas mawjuudan inuu yahay kii joogo caaman dhammaantiis cinda ahli lislaami dadka islaamka ahalkiisa oo dhan waa laga dhexelaya cilmigaas yanquluhu waxaa soo guurinaya cawaamuhum dadkooda badigooda way soo guurinayaan caman shaksi bay ka soo guurinayaan madaa tagoo min cawaamihim badigooda yacni dadkii badnaay baa ka soo guurinaya dad badan maba u baahna furaada ma ah yacni kullu jiilin yanqulu can aladii qablahu ana الصalaaةa waajibaة calayhim wahiya khamsu salawaati waana الzakaata fi amwaalihim وأna وأna الxaja ilى bayt الlahi الxaraam in istaطaacuuhu waajib calayhim وhaakada waxa weeyaan tanqulhu اlأjyaalu can اlأjyaal saasuu musanif u jeeda oo wax gaar ahoo fulaana fulaanka soo maqlay laleeyahay ma ah yanquluhu cawaamuhum ay yani jamiicuhum akharuhum waa lagu fasiri karaa wuu ka soo guurinayaa can man madaa ninkii tagoo min cawaamihim yani badigood bay ka soo guurinayaan badigood yaxkuunahu way sheegayaanoo can rasuulillaahi bay ka warinayaan walaa yatanaasacuuna iskumana doodayaan fii xikaayatihi nebiga ka warintiisa inuu shaygaa nebiga ka sugnaadoo laga wariyay kuma doodayaan walaa wujuubihi shaygaas waajibitaankiisu calayhim uu ku waajibayne kama doodayaan buu leeyahy waxaa weeyaan maa culima min addiini bidaruura waxaa la yidhahdo ayib wa haada alcilmu cilmigan kanne alcaamu huwa alcaamu weyaan cilmiga caamka aladii cilmigoo laa yumkinu fiihi alal laa yumkinu fiihi ayna suuragan ahayn algaladu gaf min alkhabari warinta la soo warinaya awgeed in lagu gaf ayna dhici karayn liannahu waxaa weeyaan shayga khataa uu ku imaanaya waxaa la yidhahdaa wixii laba qofood saddex qofood afar qofood laakiin hadda ahlu masjidkan oo dhan hadday yidhaahdaan ninkii khatiibka maanta khudbada akhriyay wuxuu yidhi sidaas ee kulligoodna ay afraad meel kasta ka timid ay yihiin ay masaajidka wada baxaanoo saasuu imaamkii maanta yidhi hadduu yidhaahdo hadalkaas hadalka la beenin kara ma ah liannahu yascubu cala aljamiici an yatawaafaquu cala alkadib dad dhan oo aan hal mar isla imaanin oon meel xali iskula baryin oo hal mar wax isla dhegaysatay inay wax kala guraan marka akhbaarta caamka oo faraa'idka islaamka lagu sugayna sidaas oo kale waay ayib laa yumkinu fiihi algaladu in lagu gafa ma suuragelaysa min khabari min jihati alkhabar markii nebiga laga waramaayo in lagu gafa ma suuragelayso wala ta'wiilu ta'wiilkiisana in laysku khilaafo ma tafsiirka waa ta'wiilka oo waa maxay nin dhahaya mala salaadaan ilaahay nagu farad oo shantaa yani shantaas waxee ma sunna miya ma waajib ma ma rukni miya ma ku doodayaan buu leeyahay maxaa yeelay liannaha waxay ku caddahay inay farad oo ruknu min arkaan islaam ay tahay bay ku caddahay marka baqiyat lamhaalna sidaas oo kale waa walaa yajuusu fiihi tanaasucu in lagu doodana maba banaana buuri shaygaas isiga ah yacni mujaradati tanaasucu waxaa weeyaan eh, ninkii haddii ku dooda islaamkuu kaga baxaya hadduu yidhahdo ilaahay salaad ilaahay zaka naguma waajibinin qofka hadduu yidhaahdo ankara ruknan min arkaan alislaami waana islaamku waa kaga baxaya hadduu asiga ku bakiilo oo zakadii ma bixinaani uu yidhaahdo zakada salaada lamid ma ah oo salaada inuu qofka ku kufrinayo waa lagu dooday laakiin zakada laguma doodin waxaa weeyaan ninka hadduu diido qaadiga meesha jooga ama xukuumadda meesha ka jirtaa xoog kaga qaadi karto marka lama dhahayaba waaba gaalooba ay midna ma dhaha raqman anfi can anfihi in xoog baa looga qaadi karaa laakiin salaadii qofkii xoog laguma dushin karo liannahu haddii uu meesha soo istaajisid oo tiraa dadkaa la rukuuce la sujuud niyay u baahan tahay haddayba niyad ayna imaana salaaddii ansiximayso laakiin zakada bixinteeda walow inaad faradnimo aad u gudatad ayna waajib tahay laakiin waxaa waaye ninka qaadiga marku kaa qaada niyada waa kaa kaafinaysa kaas marka wuxuu yahay waa qayb cilmiga ka mid ah wax isku doodan aan jirin laakiin musanifku wuxuu u hormariyey muqadima ka limaa yadkuru fii ma bacd markaa midkaan kalu kaaga sheegay qaala wuxuu ihi fama lwajhu thaani cilmiga wejkiisa labaad qaybtiisa labaad muxuu yahay qultu lahu waxaanu iriyey maa yanuubu alcibaada addoommanka waxa ku soo dirinaya waay oo min furuuci alfaraa'idi ilaahay wuxuu nagu farad yeelay furuucda hoos imaanayso weeyaan iyo wamaa yukhasu bihi waxa la gaar yeelo min alaxkaami ah iyo wagayriha iyo axkaamta gaarta ah oo cibaado kasta goonigeeda yani ugalayso oo mimaa laysa fiihi uusan ku sugnayn nasu kitaabin kitaabka ilaahay caddayntiisa uusan ku sugnayn walaa fii akarihi asiga badiis badidiisana nasu sunnatin sunnada nebiga caddayntiisa ayna ku sugneen kaas qayb weeyaan buu leeyahay waa cilmiga oo gelayo furuuc alcibaadaat oo dhan iyo faraa'idtii salaadii markii la yidhaahdo markaan isku waafaqnay inay shan ay tahay waajibkeedii yaa haddana waxa waaye sida loo gudan lahay ayadii xaggii ha noqoto weeseqaadkeedii ha noqoto khushuucii ha noqoto arkaantii salaadii maxaa lagu galaa maxaa looga baxaa tafaasiil dhan weeyaan marka tafaasiishaas qaar badan yaa jirto oon adilla sariixa loo hayn ama daliil waxaa ku yimid muxtamala ama aqyisaba loo imaan karaa oo macnaha meel kale looga qiyaasanayo marka kaasna qeybtiisaasuu ka hadlaya qultu waxaan u eriyey waxaa ka midi ah wejka labaad maa yanuubu lcibaada addoommanka waxa ku soo dirinay oo min furuuci alfaraa'idi faraa'idka furuucdaalkeeda ah ilaahay wuxuu nagu farad yeelay waxa soo hoosgelaya oo faraa'id furuucda macnaha taqaasiimta iyo tafaasiisha hoose wa iyo wamaa yukhasu bihi waxa la khaas yeelayo min alaxkaam wagayrihaa amhilada waa imaan doontaa oo mimaa laysa fiihi ausan ku sugnayn nasu kitaabin kitaab wuxuusan caddaynin walaa fii akarihi nasu sunati sunnana ay badigiisa ayna cadaynin wain kaanat fii shayin minhu shay asiga ka mid hadday ku soo aroorto sunnatun hadday ku soo aroorto fainamaa hiya min akhbaari اlkhaasati sunnada gaarka ah oo dad yar ay ogaan karaan wa wain kaanat sunnatun haddii la helo fii shayin haddii laga helo oo minhu mimaa taqadama fainamaa hiya sunadaas min abaar ayb fainamaa hiya min akhbaari اlkhaasati laa akhbaari اlcaama dadka dhan waxay ogaan karaan ma ah io wamaa kaana minhu yaxtamilu tawiila fainamaa hiya mimaa kaana ow mimaa bay ka mid ahaanaysaa kaana ahaaday oo minhu mimaa taqadama yaxtamilu tawiila in si kale lagu fasiro ay u suurogal tahay oo wayustadraku qiyaasan qiyaasna lagu gaari karo wuxuu leeyahay qeybta labaad oo cilmiga ah waa qeyb badanoo horta aan qur'aan sariix ku soo aroorin ama sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam badigeeda ay caddayn haddii la helana sunno gaar ah oo dad ay ogaan karaan culamo gaar ah mooye caamadoo dhan ayna ogaan karin ayib ama waxaa soo aroortay sunno oo aan ku caddayn mas'alada ay ku soo aroortay liannahu sunnadii waa mujmal taxtamil tafsiiraat mutacadida oo ha mas'aladii waxaa weeyaan kownu اdaliili fii hadihi اlmas'ala waa qadiyo weeyaan wa an yakuuna mutaabiqan lilmadluuli sariixan fiihina waa mas'alo kale haddana daliilkii waxaa weeyaan qad yarid fi اlmas'alati daliil laakin laysa nasan صariixan yadulu calى اlmas'alati bijamiici wujuuhiha ta marka waxaa dhici karta inuu nin kale kugula doodo yidhaahdo daliilkan asiga mas'aladan asiga ma tusinayo inuu ku yidhahdo ha dhici karto marka wuxuu ku leeyahay iyo wamaa kaana minhu baa kamid e yaxtamilu ta'wiila in si kale loo fasira ay suuragal tahay oo wayustadraku qiyaasan in wax kale loo qiyaastana lagu haleeli karo qaala tilmiidka marka wuxuu yidhi oo fayacduu haadaa midkaan waxaa lagu tirinayaa an yakuuna inuu ahaado waajiban mid waajibe wujuuba alcilmi qablahu cilmigii ka horeeyey soo waajib ku ahay may dadka waajib kugu tahay cilmigii hore oo laa yucdaru axadu bijahlihi ah oo ah sidii salawaadkii zakadii iyo xajka ay ka mid ahayd iyo midkan hadda aada sheegayso qiyaas iyo tafsiir iyo ta'wiil u baahan labadaas cilmi isku ogaanshada dadka haddii loo fiiriyo iskugu mid may noqonayaan saasaa layidhi fa yacduu haadaa midkaan waxau ahaanayaa an yakuuna fa yacduu haadaa midkaan ma wuxuu gudbayaa an yakuuna waajiban inuu ahaado fa yucaddu hadiniiran oo iska bannaan tahay an yakuuna waajiban inuu ahaado wujuuba alcilmi qabla kii ka horraysay loogu cilmi lahaanay oo kale aw mawduucan buu ahaana mid laga dhaafoo laga dejiyey can الnaasi dadka cilmuhu laga dejiyey mawduucan cilmuhu cilmuhudaas naa'iblfaacil oo isimka mafcuul mawduucan taasa ku camalfalaysa aw mawduucan cilmuhu madruuban cabduhu oo kale meeshaad ku taqiinay wa aw mawduucan buu ahaana mid la dejiyey cilmuhu ogaashidiisa can الnaasi dadka xataa yakuuna intuu ka noqdo man calimahu ninkii og muntafilan nin iska sunaysanayo oo dheeraad la imaanay inuu yahay ma waxaan leenahay cilmigaas ood hadda sheegtay imaamu shaaficiyow cilmigii horeu lamid yahay oo kii hore in la ogaado say waajib aheedo kan la ogaana waajiba mase waxaad leedahay cilmigan waa cilmi dadka laga dhaafay haddii ninkii ou bartana waa nin sunno la yimid baan leenahay miya laba mas'alo waa aw mawduucan cilmu can innaasi xataa yakuuna sow u noqdo man calimahu ninkii bartay muntafilan bimacnaa mutanafilan mid iska sunnaysanaya oo cilmigii fadaa'ishii dheeraadkiisa la imaanaya maan ku tirinayna oo cilmi laysku haysta ma aha miya waman taraka cilmahu cilmigiisa ninkii ka tagana ou noqonaya gayra aathimin bitarkihi inuu ka tagana ayna dembi ka saaraneen aw min wajhin haaliin amase weji kale buu galayaa labadaas mid ka mid e ma ahee mid kale mau noqonaya oo fatuujidanaahu aadna aada noo ahaysiisid khabaran aada nagu tusisid aw qiyaasa waxaa la yidhi cilmigaas ma cilmigii horew la mid noqonayaa oo sidii nin kasta inuu bartaa waajib ku ah amase waa cilmi dadka laga dhaafay ninkii bartana uun dheeraad oo iskala yimid ou noqonaysaa aw min wajhin haaliin ama waa mase waa qeyb saddexaad oon labadaba aan ahayn oo fatuujidanaahu aada macnaha aada noo ehaysiisid khabaran khabar aada nagu ehaysiisid oo nagu tusisid aw qiyaasan faqultu lahu waxaanu idhi buu idhi bal huwa min wajhin haaliin wej saddexaad buu ka mid yahay ma aha labadii midkood ma ah qaala wuxuu idhi fasifuu ii sifay horto yacni ii tilmaan oo ii cadday wadkur ilxujata fiihi xujadiina asiga oo xujadaasna ii sheeg waa wadkur ilxujata xujadana sheeg fiihi fi lwajhi الثaalith maa yalzamu minhu waxa oo laazimka ah waxa qeybka laazimayo oo igu waajibayo iyo waman yalzamu ninkuu ku waajibayo iyo wacanman yasqutu ninkuu ka dhacaya ii sheegaa leeyi waxaad ii sheegtaas horta wejka haalidka ii fasir horta macnihiis iyo cadday xujada oo wej inuu haalid yahay labadaas mid uusan raacnayn xujada tusinaysana ii sheeg waxaad ii sheegtaa maa yalzamu minhu wax laasimaayo oo in cilmigaas inta aan ka bartay waajib kugu ah iyo waman yalzimu yalzamu ashkhaasta uu ku laasimayo iyo wa can man yasqutu canhu ninkau ka dhacay oon laga rabin iyo tilmaam baa layidhi faqultu lahu waxaanuu idhi buu ri musanifka haadihi midaan yani waa qismigii saddexaade darajatun weeyaan darajadoo min alcilmi ka mide laysa tabluha alcaammatu laysa tabluguha aysan gaarin alcaammatu dadka badigiisa caamada badigeed aysan ogaan karin waay wejkan haalidkan kuu sheegaa waa daraja min alcilmi horta dadoo dhanna ay gaari karin baa layidhi walam yukalafhaa laguma kalifin kullu lkhaasati dadka caamada ma ahayna dadka kaleo dhan inay wada ogaadaanna laasimkuwada ma ah waman ixtamala buluuqaha ninkii gaara waman ixtamala ninkay uu suuro gasho buluuqahaa inuu gaaro oo min alkhaasati dadka yar ene falaa yasacuhum uma waasacaha kullahum dhammaantood kaafatan an yucadiluuhaa inay buriyaanna uma banaana buuri an yucailuhaa inay ka tagaan oo ayna ku camal falin uma bannaano waman ixtamala ninkii gaaro waman ixtamala ninkay uu suuro gasha buluuqaha gaaritaankeeda oo min alkhaasati ka mid eh cilmigaas ninkii dadka yar ahoo gaaro falaa yasacuhum uma waasacaha kullahum dhammaantooda kaafatan an yucailuuhaa tacطiiluhum waa faacilkii oo falaa yasacuhum faacilkeedii waa falaa yasacuhum tacطiiluhum kaafatan dhammaantood inay ka tagaan tacطiilka waxa weeyaan in cilmigaas laga haajiro la baran tacdiilka saasaa loo jeeda wa idaa qaama bihaa darajadaas hadduu u qumo min khaasatihim qeybtooda khaaska ah man hadduu uquma fiihi lkifaayati lagu kaaftoomi karo lam yaxraj gayruhu qofka ayaga aan ahayn ma dambaabayo oo miman tarakahaa ninkii ka taga in shaa allahu tacaala wuxuu leeyahay cilmigaas gaarka ah qaybta baratay waxaa waajib ku ah inayna dayacin waa qayb intaas weeyaan ayib ninkii eh, haddii qaybta gaarka ah oo cilmigaas bartay haddii ay ummadii ka dharji karaanay ku filan yihiinne intii kala soo hartoon baranin dembi kama saarna buud waa badan yihiin culumta sidaas oo dhan a ah weeyaan fardu kifaayaha markii laga baxa aniga maalan haddaan hadda aanan beec iyo tijaara ku jirin in culuumulbeyc aan barta waajib iguma ah laakiin ummadda waa in laga helo fii kulli mantiqa cilmulbeyc maa yajuuz wamaa yaxram nin yaqaan waa in laga hela naxwadii oo kale dad oo dhan naxwo mada baran kara cilmul aala weeyaan in lawada barto dadkao dhan waajibkuma ah laakin wa an yuujada man yacrifu min annaxwi maa yastaqiimu bihi lisaanu lumma waa in la helaa idan wahaakadaa dawaalayka wax kasta waad raacsiin kartaa marka marka musanifku wuxuu leeyahay waman ixtamala buluuqaha min alkhaas ninkii u suura gasho dadka yar ka mid eh falaa yasacuhum umawaasaca kulam dhammaantooda kaafatan an yucadiluuha waidaa qaama bihaa darajadaas hadduu uqumo min khaasatihim dadkooda gaarka a ah, man hadduu shaksi uqumo fiihi lkifaayatu lagu kaaftoomi karo lam yaxraj ayruhu lam yaxraj ma dambaaba ayruhu ayr alfi'ati alkhaasa fi gaarka a waxaan ahayn dembaabi maayaan inshaa alla oo miman tarakaha ninka ka tagay inshaa allah waalfadlu fiihaa dheeraadka darajadaasna waxaa ku leh liman qaama bihaa ninkii ayada u qumay calaa man buu ka fadli badan yahay cadalahaa ka tegay weeyaan cilmigaas khaaska ah ninka bartay asiga inuu dayaco ma banaano oo laazim bay ku tahay saan ummadda aan wax aqoonna aan looga waayn inay barta waajib weeyaan ko ninkii ka tegana oo laga kaaftoomane asigana dembi ma saarno laakiin labadii fi'a ninkii ka tegay iyo ninkii bartay isku darajo ma ah ninkaan wax bartay oo shaygaas ummadda ay u baahan tahay asiga magiciisa ku haayo oo markaa shaygii loo doonanayo asigaa ka fadli badan ninkii ka tegay markaa marka waxay ku kala fog yihiin xagga fadiiladii bay ku kala fog yihiin waalfadlu fiihaa cilmigaas darajadiisa lagu ogaadana waaa waxaa iska leh liman qaama bihaa darajadaas oo cilmiga ninka u qumay calaa man buu ka fadli badan yahay cadalaha yani cadliyo oo yani iska iloobo iska hadlay baa laleeyahay ayb faqaala ninkii wuxuu ihi faawjidnii waxaad ii ahaysiisaa haadaa midkaan khabaran iigu ahaysii aw shay-an iigu ahaysii oo fii macnaahu khabarka macnihiisa lamid ah liyakuuna haadaa midkaasoo u noqdo qiyaasan calayhi saan ugu qiyaasta baa layidhi hadda waxa weeyaan waxaa la yidhahda taqciid baa la yidhahda taas shaygii qawaacid baa loo sameeyey suwartiisa waa la cadday laakiin qawaaciddaas aada dhigtay ood caddaysay waxay u baahan tahay daliil min kitaab illaahi aw sunnati rasuulih say u noqoto markaan culumtii kaloo dhanaa looga qiyaasan karaa haddii salaada hal mihaal lagu bixiyo zakadii soomkii xajkii wixii dhan waa looga qiyaas qaadan karaa laakiin waa inaad ii samaysaa hal daliil oo noqdo nin cumdaa yumkin an yuqaasa calayhi hayru faqaala waxau ihi faawjidnii waxaad ii ahaysiisaa haadaa midkaan khabaran iigu ahaysi aw shay-an oo fii macnaahu macna alkhabari liyakuuna haadaa midkaan sow u noqdo qiyaasan aley yani aladii yuqaasu calayh sow u noqdo oo kale faqultu lahu waxaan uu iriyey imaamu shaafici yani wax dhibaya ma laha waa ayla sahlan tahay ninka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ou taqwo siiyo haddana casiima adag ou siiyo waxaa laga yaabaa marka hore inay waxaan kuugu adkaadaan laakiin in calima allahu min qalbika sidqaka fii hada alcilmi yaftaxu allahu calayk walidaalika ilaahay wuxuu uhi waataquu allaha wayucallimukum allah yacni markaa waxaa weeyaan taqwada ilaahay haddii laga helo oo casiimadii iyo dhabtii aada ugu heshana waxaa laga yaabaa waa kuu furmayaa cilmigaas oo dhan marka wuxuu ihi farad allahu ljihaada ilaahay jihaad buu nagu farad yeelay fii kitaabihi jihaad bimacnaa muqaatalat lkufaar weeyaan nin kastaba jihaad meeshuu rabo uma fasiran karo hadda ummaddii markii jihaadkii ay iska soo gaabisay oo maanta wax jihaad u soconin ninkii cilmi bartay wuxuu ku leeyay aniga jihaadaan ku jiraa ninkii daco u baxa jihaad baan u jiraa ninkii yani ma aha jihaad macaaniisu way badan tahay lakin almacna aladi ida uطliqa aljihaad fi الshariica inamaa yuraadu bihi muqaatalaة اlkufaar wa iclaau kalimat اllahi fi hada اljanib aa loo jeeda ayb fii kitaabihi wa calaa lisaani nabiyihi uma akada ilaahay waa adkeey annafiira bixid oo min aljihaadi ka mid ah yani ilaahay haddana wuxuu ku adkeeyey jihaadkii markuu nagala faradiye yow haddana wuxuu nagu adkeeyey nafiir in loo baxa min ajli اljihaad yani min aljihaad min ajli اljihaad uma akada ilaahay wuu adkeeyey annafiira bixid min aljihaad min ajli jihaad loo baxa oo faqaala ilaahay wuxuu iri ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum اljanna ina allaha ilaahay ishtaraa waa ka iibsaday min almu'miniina anfusahum buu ka iibsaday nafafyaalkoodii oo adiga naftaadi baad waxaad u bixinaysaa ilaahay daraaddiis iyo wa amwaalahum maalyaalkooda jihaad laa yaquumu ilaa bilmaali waa la og yahay ayb walidaalika fii jamiici اlamaakini waxaa u badan yujaahiduuna biamwaalihim wa anfusihim qur-aanka maal baa la hormariya lianna waxaa laleeyahay jihaadka wax u badan waa la heli karaa oo dad badan oo naftooda horay laakiin maalka qofka bani aadamka ah maalkiisa yaxrusu calayhi akar min nafsihi axyaanan marka maalka waxa weyaan waa cunsur muhim ah qofka inuu maalkii kasbado haddana duruqda khayrka loo adeegsado ilaahay wuxuu ugu iibsaday bianna lahum ljannata janno inay leeyihin marka fiiri beecaas waxa weeyaan waa beec bayna almu'miniina wa bayna allahi subxaanahu wa tacaala naftaadiyaad gaday waxaad ka gaday cala allahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baad ka biid lacagta aad qaadanaysid naftaadi waa mabiicdii la gaday weya nafti waad gaday naftaas waxaad soo dhaafsanaysay ood helayso lacagtiina janno weeyaan wa aqlaa beycin yucqadu fi dunyaa waxa weeyaan insaanki inuu naftiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka gabo oo aada soo dhaafsatid janno aad ku soo dhaaftid jihaadana waa taqaaniin nabiga uu yihi lamawdicu sawti axadikum khayru min الdunya wma fiiha ribaadu saacati fi sabiili اllahi khayru min الdunya wma fiiha ayb marka janno markii lagu yiriyay haddee wax kaloo jannadan adeen wax badan baa kusii dhex jira sidaasaa marka subxaanaه wa tacaala beecaas uu ilaahay sheegay in اllaha اshtaraa allahu huwa اladii اshtaraa min اlmuminiina anfusahum ma huwa الthamn اladii yudfacu fi muqaabili ma dafacuuhu min amwaalihim waanfusihim hiya اljanna waa shay aada u qiimo badan yuqaatiluuna fii sabiili اllahi baa layidhi ilaahay jidkiisa bay u dagaalamayaan yani waxa weeyaan iclaau kalimat اllahi fayaqtuluuna way dilayaan gaaladii wayuqtanuuna ayagana waa la dilayaa yani dagaal baan galayaa nin dagaal inuu naftiisa lasoo noqdo rabo guul maba gaari karabo laakiin intaad dagaalka aadan gelin inaad naftaada iyo xoolahaada aad bixisid oo inaad soo noqoto inaad aad soo noqonin ay kuu jeclaatay inaadan soo noqonin ninkaasaa guul lagu gaari karaa wacdan calayhi ilaahay yaboohoyd asiga subxaanahu wa tacaala uu isu gooy weeyaan wacdan calayhi ilaahay ballanqaad uu bixiyey asiga uu isku bixiyey uu ballan qaaday isagoo wax oo ku ijbaarina ay jirin wacdigoo xaqan oo haddana sugan yacni ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu ya isku waajibiyey inuu oofiyo ee ballantaas uu asiga mu'miniinta subxaanahu wa tacaala uu ballan qaaday fi tawraati buu ugu ballan qaaday waa kitaabkii yahuud lagu soo dejiyey nabiy llaahi muusa uu la yimid oo ay bedeleen iyo walinjiili kitaabu ciisa iyo wlqur'aan qur'aankii magaciisii waa kaas waman awfaa yaa ka oofin badan bicahdii ballankiisa min allaah ilaahay yaa ka oofin badan ballan la oofiye ilaahay yaa ka oofin badan jawaabta uma baahnaba adiga aan bixiyo anigana aan bixiyo uma baahno waman awfaa bicahdihi min allah markaasuu ilaahay uri fastabshiruu waxaad ku bishaaraysataan bibaycikum ku bishaaraysta aladii baayactum bihi beeceed ilaahay la gasheen beecaas inuu guul aad ka gaarayseen ku bishaaraysta wadalika huwa alfawz alcadiim weeyaan wax kale xoola la hela lama yihaahdee wadalika midkaasaa huwa alfawz alcadiim yani bimacna alxasri weeyaan jumlada hadday jumlo ismiye tahay oo mucaraf min aطarafayn ay tahay min ablaqi adawaati alxasri baa lagu tiriya wadalika huwa alfawz alcadiimu laa fawza gayruhu saasay macnihii ka dhigan tahay ayb wa qaala ilaahay wuxuu yiriyey qaatilu lmushrikiina waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waqaatiluu la dagaalama almushrikiina gaaladi kaafatan dhammaantood mid la soo reebaa mala magacyaal badan ha kala hadaan mushrikiin ha ahaadaano wathaniyiin ha ahaadaano nasaara ha ahaato yahuud ha ahaato isku wada soo dar kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafatan ayagaba say dhammaan idinkula dagaalayaan adinka mu'miniin eena hal jabha inaad wada ahaataan yaa habboon waclamuu waxaad ogaataan ana allaha maca almuttaqiin ana allaha maca almuttaqiin waxaa weeyaan dagaalkaas la gelayo oo labada daraf ah waxaa guul gaarayo ninkuu ilaahay la jiro ilaahayna wuxuu la jirayaa man kaana yattaqiihi subxaanahu wa tacaala ilaahay ninkii ka cabsanaya ninkaasunbuu ilaahay la jiraya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ri اqtluu الmushrikiina xayثu wajadtumuuhum faإida اnsalka اlأshhuru الxurumu faqtuluu الmushrikiina sidii aan horey kugu soo sheegay waay yani waxaa aad u badan cinda اlqudaama min jamiici الأئma in fa'da iyo waawda ay ka tagaan hadda fiiri faqtulu mushrikiina faida salka alashhuru اlxurumu faqtulu mushrikiina xayu wajadtum maayadda saas weeyaan maadaama faada ay tahay tardi bimaa qablahaa musanifkan ou doonay inuu ku gaabsado mowdic alistishhaad fa'di marka haddii la keeni lahay malaha wuxuu u arkaa annahaa tarbit bishayin laysa mawjuudan bayna yaday saasaa laga yaabaa laakiin waxaa fiican in la sheego oo la yidhaahdo faida insalaqa alashhuru الحرم faqtuluu mushrikiina xayda waxa saas loo yeelaana waxaa weeyaan cinda alqudaama warqadan wax lagu qorayo adiga hadda saay maanta kugu fududahay oo kale ma ah waxaa laga yaabaa imaamu shaafici inuu ayaamo badan ou fadhiyo soo u heli lahay qalimkii wax ku qori lahay warqaddii wax lagu qori lahay in la helo marka sidaa daraaddeed danta waxay kugu qasbaysaa wax badan ood sheegi lahayd in dariiqada ugu yar aad ku soo gaabisid meesha mawduc alistinshaadna aada ku gaabisa yaay danti ku qasbaysaa iyadoo loo fiirinayo duruufta markaa jirto ayib faqtuluu lmushrikiina gaaladii dila xayu wajadtumuuhum meel kastood ka heshaan wakhuduuhum qabta ee yani waxaa weeyaan ayagoo nool nolosha ku qabsada ee addoomanka dhigta waxsuruuhum marka haddana ayaga hala heegaaro hala teedo macnaha waxa weeyaan meel ay ka baxaan dalalka muslimiinta oo dhan ayna helin waqcuduu lahum u fariisto kulla marsadin meel wax laysku ilaaliyo oo dhanna u fariista jidadka iyo meelaha ay ka baxaan ama ay ka soo galaan ha loo fariisto fa in taabuu hadday towba keenaan gaaladaas oo wa aqaamuu salaata salaadina ay ogaan oo wa aatuu zakaata zakadana ay gutaan fakhalluu sabiilahum markaa jidkooda iska sii daaya baa lii maxaa yeele mu'miniin ay noqdeen markaas intaan waxaa looga qaatay liannaha abras calaamaati alislaam weeyaan ee wixii kaloo dhan waa la mid fa ina allaha ilaahay gafuurun waa alihii dhaafo bimacnaa limaa madaa minhu min kufrihim ilaahay waa u dhaafaya raxiimun allihii naxariisto weeyaan oo uma qabanaya waxaasoo dhan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllaah qaatiluu la dagaala dad yahu mu'miniinta aladiina kuwii laa yu'minuuna billaahi ilaahay aan rumaynaynin walaa bilyowmi alaakhirina aan rumaynaynin walaa yuxarimuuna aan iska xarimaynin maa xarama allahu warasuuluh ilaahay iyo rasuulkiisa waxay xarimeen walaa yadiinuuna aanan ka diin yeeshanaynin diin alxaqi diinta xaqa aan la diin yeeshanaynin oo min aladiina kuwa ka mid ee la dagaala uutu lkitaaba kitaabkii la siiyey oo yahuud iyo nasaaro ah xataa yucطuu intay ka bixiyaan aljizyata jizyadii intay ka bixiyaan wixii ayaga la kol saaro can yadin gacan ay ka bixiyaan walxaal hum saaqiruun ayin kuwa dullaysan yacni waxaa la leeyahay haddii la yidhi min aladiina uutuu lkitaaba e, dad badanaa waxay ka fahmeen jizyada waxaa laga qaadaya keli ah oo diyaar alislaam lagu sugaya dadka ahlu kitaabka ah weeyaan dadka ahlu kitaabka madhab shaafici saasay qabtaa waxaa laga qaadanaa baa laleeyahay min aladiina uutu lkitaaba baa ilaahay yidhi dadkaas marka waxaan horta ka qaadanay dadka ahlu kitaabka ah inayna muslimiin ahayn ilaahay wuxuu ihi laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlaakhir rumayntooda hadda ay sheeganayaan wax meel ka soo qaada lama leh liannahu hal meel hadday rumeeyaan boqol kale inkirayaan islaamka kaga baxayan walaa bilyowmi alaakhiri yowm alaakhir waxaa laga yaabaa qaar bay ka rumaynayan qaarna way ka inkireen caqiidadana laa tatajaza waxaa laga yaabaa waxa dhan haddaad la timaadid oo hal shay aada inkirtid diintii waad kaga baxaysaa haddaa qofka ilaahay uu rumeeyo ee malaa'igtii ou rumeeyo ee kutubtii ou rumeeyo laakiin yowma alaakhira hadduu diido wax ka soo qaad male wixii oo dhan marka qolaa waxay leeyihiin min aladiina uutuu kitaaba u shardi qolana kale waxaa laleeyahay min aladiina uutuu lkitaaba waxaa loo sheegay in laga bixiyo markii layidhi qaatilu mushrikiina kaafatan in aan loo fahmin mushrikiinta ahlu kitaabka kuma jirto si aan loo fahmin waxaa loo caday waxaa weeyaan in ahlulkitaabkan lala dagaalamayo waa gaalo ayaga naftigooda waxay dadkaas dhaamaan ma ah ee macnaheedii ma aha ayagiyaa jizye lagu ekaynaa ma ah waxa uu daliil a baa laleeyahay xadiidkiisa fii صaxiixi muslim nabiga ninkii markuu diro wuxuu ihi waxaad u yeertaa idaa laqiita caduwaka almushrik buu nabiga calayh الsalaatu wasalaam yihi cadowgaada mushriga haddaad la kulantid fadcuhum ilaa ixdaa halaai khisaalin alayh saddex khaslad midkooda ugu yeer islaamka haddii ay ogolaadaan waaba si la rabay hadday diidaan aljizya baa layidhi hadday diidaan dagaal markaan waa ssidexaad marka laakiin jizyadii waa mahay maca annahu cadowgii waxaa lagu magacaabay mushrik mushrigna markaa waxaa weeyaan waa waaniyiinti weeyaan maca daalika nebigu wuxuu yihi islaam ha loo bandhiga hadday diidaan jizya halaga qaado marka taas waxaa la leeyahay ahlu kitaab keligood kuma gaar ah kuwa kalena waa laga qaadi karaa sidii sunnu dadkii majuus hajar uu nabiga alayh الsalaatu wasalaam uu yihi jizyada laga qaado ayb iyo xataa yucطu ljizyata jizyada intay ka bixiyaan cashuur weeyaan oo ayada laga qaaday can yadin ay ka bixiyaan wahum saakiruuna macnaha waxaa weeyaan xoolaha markii laga qaaday ayagoo daliiliin ah ee muslimiinta inay sareeyaan ay u muuqata ayagana ay ka hooseeyaan marka suuro kasta ha noqoto mar waxaa la yidhi asoororo buu bixinayaa ninka muslimkeena waa fariisanaya qaar waxaa laleeyahay markii laga qaaday hal arbaaxti baa wejiga looga dhufanaya sidii ihaanadii uu ku qaato tafsiiraad weeyaan laakiin an yashcura annahu daliil amaama cadamati lislaam saas baa laga raba ayib أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس xadiidka waatii lafdigiisa umirtu an uqaatila الnaasa buu ah lafdi kale waa laa azaalu ka zuuri maayo buu yihi nebiga uqaatilu الnaasa dadka inan la dagaalamayo xataa yaquuluu intay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila اllah faidaa qaaluuhaa hadday yidhaahdaan oo muqtadaheediina ay ku camal falaan laa ilaaha ila allahu keligeed wax tari mayso oo aan arkaantii iyo iimaankii kale iyo wixii oo dhan aan lala imaanin keligeed laa ilaaha ila allahu bilisaani duuna alcamali bimuqtadaaha maya fa idaa qaaluuhaa hadday yidhaahdaan casamuu minii waxay iga dhowreen buu nebiga yihi dimaa'ahum dhiigyaalkooda iyo amwaalahum ilaa bixaqihaa middaas xaqoodii ma amwaashii xaqeedii oo laga qaaday zakadii wixii lamide wa xisaabuhum cala allahi ayb wa qaala allahu jala hanaa'uhu intaanan hadda aayaad wuxuu musanifku u jeedaa jihaadka aayaadka lagu farad yeelay markuu ku wada sheego yaa wuxuu ku tusinayaa qadiyada hadda uu ku dhex jiro inuu u daliishto markaan in cilmigii hadda uu sheegaya asal in ugu bixiyo marka hadda hal aayad way ku filnaan lahayd laakiin wuxuu ku tusinaya aayaad badan waqaala allahu jala hanaa'uhu wuxuu yidhi maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili اllaahi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyow maa lakum maxaa lahaantiina idaa qiila lakum haddii ladiin yidhaahdo infiruu fii sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa ku baxo jihaad aado id haaqaltum ila alardi maxay ardada isugu cuslaysiinaysiinoo dib ugu dhacaysiin baa layidhi aayaadkan waa la yaqaanaa waxay ku soo degeen gaswatu tabuuk fii sanati taasica min alhijra tabuuk waxaa weeyaan madiina waxay u jirtaa quraabata alfi kiilo urdun agteeda weeyaan haddirta waa xuduuda sacuudiya hadda meeshay ku dhammaato min jihati algarb marka madiina ayaa looga baxay markaa dadka aad bay ula fogaatay meel aada u kulayl badan oo buurar badan la maraya dhul oo wacir a ah weeyaan markii jihaadkaasaa loo baxaa la yidhi nabiga calayh salaatu wasalaam dagaal kasta markuu qaaday meesha u joodo waa waa kaana yuwari baa layidhi macnaha waa tabaysan jira ilaa tabuuq markuu u socdo wuxuu ihi meeshaasaa loo socdaa nin kastaba inuu yani e, u diyaar garoobo marka waxaa la yidhi aradiitum waxaad raalli ku noqoteen bilxayaati dunyaa xayaatadii dhoweed maad jeclaysateen min alaakhirati badala alaakhira xayaatadii nolosheeda oo iska gaabneed oo haddii cumri kasta lagu siibo boqol sanaba haddaad gaarti naf ayna lahayn maad aakhirada nolosheeda ka jeclaysateen famaa mataacu lxayaati dunyaa addunyada nolosheeda wax kuma tirno fi laakhirati fii naciimi alaakhira aakhira naciimadeeda markii loo fiiriyo ilaa qaliilun wax yar bay ka tahay ee waxay tahay ma markaasaa ilaahay wuxuu ihi ilaa tanfiruu haddaadan bixin yucadibkum ilaahay waa idin cadaabayaa cadaaban aliiman haddaadan dagaalka u bixin ee dagaalka aadan gelin waxaad u harteen naf jaceylkeed ma ahaynoo meeshiina adinkii joogtaa laydinku cadaabaya waa dulli iyo gaaladii oo ilaahay kugu sallido iyo iyadoo lagu isticmaalsado ilaa aad ka gaartid nolol aan nololba ahayn waa sida haddana haysata wa wayastabdil qowma gayrakum ilaahay wuxuu idinku bedelanayaa qowma gayrakum qowm adinka aan ahayn walaa taduruhu shay-an ilaahay waxaad ku dhibaysiina mala waxaad kaga tilantihiin jirinba wallaahu ilaahayna qadiirun waa kara calaa kulli shay wa bijumlati maqduuraatihi waxa weeyaan inuu adinka idiin bedelo qoom kale uu la yimaado marka ilaahay annagana sidaas baan u caasinaynaa waxnana lama